وsalaatu wasalaamu ala ashraf lmursaliin sayidina muxamedi wala alihi wasaxbi wasalam alxadiiu halaathun xadiidkii sodomaad ruwiya may li weriye an abi thaclaba abi thaclaba alkushaniyi radia allahu canhu jurson bin nasirna magaashilra radia allahu taala canhu mayl kuriye can rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuul sheesheen kuriye qaala rasuulka nikagool in allaha tacaala ilahay faralahu ala may farl wele faraaila fardiyaaliya farlweeli falaa tudayicu nhalaytanha alfaraaila fariiladiyeede faraailaa san halaytan a waxadda huwa alamay soo homeeyey xuduudan soo homiyaaliya soo homey falaa tantahiku yani falaa tactadu inti laabsaten ha xuduudiyeede waxarama huwa ilaahay may xarime ashyaa asheeyaaliya xaaramkuweley falaa tantahiku garriide ha ashyaadaas wasakata huwa alla subxaanah watacaala may ku aamusay can ashyaai sheeyaalahi sheeye ilaahay ku aamusi raxmatan liajli raxmatin naxariis darteedoo lakum isin lising naxariis ah hayra nisyaanin haalan helmaansanayn ilaahay yani waa kay masalan falaa tabcathu in raadiden canha can ilashyaai ashyaadaas in raadiden xadiiun hada xadiiun wa xadiidkaas oo xasanun darjadiis hasan ay rawaamay wuriy xadiid adara gudniy waayru hayru dara gudniya wuriyo yani an abi taclaba tamaylkuriyey alkushani eer kushanilinusbe qabiilatu macrufa waa qabiiladaas kushanilinusbe magaashayna abi taclab yani kuni waha jurson binu nashir leray radia allahu taala canhu kana min mashaahiri saxaaba asaaba kuwooda mashhuuriinta iyaka jari wa minman xadara baycata ridwanina taxta shajarana ka jari yani waa kisaasiya kumid hay saxaabigan jaliilka kolkan jurson binu nashir radiallahu taala anhu an rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she may ba kuuriyey yani an nabiy nabagna kuuriyey sala allahu alayhi wasalam anahu ana nabiya qaala nabiyu nabagni kagooli qaala nabiy na may kagoolay in allaha tacaala ilaahey farada huwa ilahay may farweley faraila farilayaaliye farwel ey owjaba ilahay may kuwaajib weley ha faraa'ilaas calaa cibaadihi waalzama ilahay kalaazimihum al yani alcibaada alqiyaama biha faraa'ilaas ninguman faraaila may haganeeye shanta salaadood jeed may kana linlajeed zakadii lanki maal gaba song ramadaan lanki deer xaj lanki istidaaco gaba yani waakay may kala jare faraa-il oo yoona fardulkifaaye fardu ceen uha faraa-il hadii ilahay fardu lamin gersumaa fardu iyo fardulkifaaye fardu ceen shanti salaadood zakadii soonki xajki ya kumide fardulkifaayen may aha janaazadii salaadiye oo kal la radiyo oo kal la faraw munkar la reebow yoona fardulkifaayo intaasa ilaahay fard welay e eh, falaa tudayicu nhalayten hafaraa'ilaas nhalayten un kutabten un fududaysaten gudashadiye bal faraa'ilaasooyin kuma sadalasinka fard weli an akirten waktishan kufa akirten wa rasuulka sala allahu alayhi wasalam ma ansaxey laylidii lidheelmiyaay qoom iyo aragi oo aminka markiisu lidheelmi jeehi dheelmitaanki dhatis meek aragay naarte dhatiye qoom oonayow madisho la burburiyaw ay markastoo la burburiyoobasliiti hadana nagadaas oo lunkufuturane markas la burburiyo yoona siditnagadaasa rasulka markaasasualay meeray ma eyin eriha jibriilo ma eyin dadka onesolin cadaabahay markaasa jibriil meeray haaulaai aladina tatafaaqalu ru'uusu madaxyaalkood oo lusaatay ani salaatilmaktubati salaadila farlweli dadka madaxyaalsho kulusaatay mada korongaado haayeen salaada tukado haayeen ya madasho a aljaza min jinsi lcamal wa madag iyo koron gaado haayeen salaadilainkaa haayeen ala cadaabe shiidlaka burburiya wamaa dalamahum llahu shayan wa ilahay walba makadulmin kolkan faraa'ilaas ang halahaytan alilay falaa tudayicuha ang halahaytan waxadda ilaahay may soo homeeyey ey bayana ilaahay may caddaayey wacayana cayinay xuduudan soohumyaaliya soohumey ahay xuduud yani jamcu xaddin lijamic xuduud xad may leray alxaajizu luuq ahaan bayna shayayn lam walaad wala dhahgalaa soohomti unerani xaajiz wa iteedu laakin sharciyan xad maylan kasey cuquuba muqadara min asharac goobo lagadaray shaaraha heshe lakugadarey oo liska anaanadaayo macsida lisku kureeba yani an allaha tacaala jacala lakum maysiin welay xawaajiza waxyaala kalateed kalateed eh wazawaajira waxyaala dad anaanadaayan oo mugadare eh siin reebaso wal alwal ilahay rahadlan kaani siin kureebaso eh. kalkun ilahay soo huntaasa dhikiyo oo xuduudu may kumid eh masalan ba xaduzana xadu shurbi alkamri xadulkadfi xadu yani waa kay xuduud saase jiran xad saria yani saaso xukn yani xad qaadic darig xuduudasa ilahay dhiki wala xuduudlan dhiki may humaatidi maasidaas mukreebe langalilankizanas hoob yani gurhan marna boqol jeeladala dhufdeelile hoob yani waa ki gurhan marin sidalaka dile wala antaas may humaatadaasas mukreebaay soontaasa ilahay dhiki a yani xaddon xadda faaiidi lata waan bulshada dhahdiya islaamka dhatisna xuduudo la oogo eeda faaiidin lata may wali rasuulka sala allahu alayه wasalam hadis meha orore xadun yuqaamu fi lardi kayru min madari arbaciina sabaxan arada dhahdiya oo xad ilaahay laka oofi oo xadi la oofi iyo khayr badan afartun beri roob gubado oo yani afartun maalmood roob gubod may ku khayr badana maalinto le hadii ilaahay la oofi kalka yani wa hadda ilaahay may soo soohomeeye xuduudan soohomiyaaliya soohomeey e falaa tactadu ingudubten ha xuduudiyeden gudubten xuduuda badyin masalan ahe ini xuduuda lahalaay mal ogol lalakooyo lanbaahanyisi macnaha maasida lang reeb yani waayahay taas wa hoobu xadba lang oofiyaan hataa lanka oo suldaanka madaxweynaga eh xurmadi siyaasa laleeyi hoob hadang oofiyaan dadarshayna dhiye guluubta mal qiimayo ilengmay buada adi ngoofiyaane buradki langobadaane tuugi langobadaane sanadi kisuubiay hadlanka oofiyaane khamroki dhamaay lang reebane bulshadii dhong iska laawas kolka lankan walmamaningobadayo dhere us naftis hataa goloobti dhaadiyo sharabki kalaa ku dhiyaas lanka madaxweynega xuduud la ogwa xuduudo mutanawic noocyaal fara badan ismaas xaduzina rajmig oo kale kumide lanka faacilka hadii mucsangahay boqol jala la dhufadaa kumide halsina mil waa musaafatulkasr lang musaafiriya ayru mucsan hoobey hoob yani walhadoon galanti lakagooya oo kale kumide marka hureyt marka lamaadlotobite lagooya saas lankagooya may kale hadi kumid aha sharbulkamr yani shurb lkamri dhamo shee kumide afartan jeeladaaelan xadulgadaf iya kumid yani zilalanki dadkaturisiyetun jeelado kolka xuduudata ilaahay soomeeyo falaa tactadu ongudo alxuduuda ey laa tatruku onkutab xuduuda walaa tatajaawazu algadr aladi gadarahu shaaricuwa gadarka ilaahay yani jidooyin ingudbiden inziyaadiden falaa taziidu caleyhi cala lgadri inkuziyaadien walaa tankusu canhuwa ma may orore cabdillaahi cumar cumar bin khadaab radialahu taala canhu sheelan kamro dhami may loo jar siyetunga dhaw ijtihaad oo minhu ahayti manaa cadaabka la ziyaadiya ijtihaad oo minhu ahaytu aktara naasa shurba yani fi zamani cumar zamin shee kamro dhamoka dadka badiya kalku siyetun jeelad afartan wadaanla dhaw jaray siyetun aan kawaali waxarama huwa ilaahay may xarimay subxaanahu watacaala ashyaaa sheeyaaliya ilaahay xarimi oo ilaahay may reebay sheeyaalkaas ini lan dhawaado ama la samey matala shahaadatu zuurti beenti yani laku markhaati kaha kumide yatiimki maalsi amaya kumide ribadii amawshe kumide as weeladnimadii weeladinkilakaasiya kumide sheeyaaliya ilaahay xarimibadiyin falaa tantahi kon garirideen ha ashyaadaas ey falaa tartakibuha ankoronsateen maananka dhawaateen ha yani mayli sheegay bacdu salaf mayli ku sheegay radi allahu tacaala canhu anahu ana albacda gaala inaka gol ra-aytu lcaasi tazra taciibu saaxibuha wataxqiruhu er yani waa kaysaaso ahe oo may kale yani mayl sheegay ibn shubruma radi raximah llahu taala sheekhlera yameray alcajabu miman yaxtami min alhalaali makafat dair walaa yaxtami min alxaraami makafat naar yani may eegan liyaabay eray lan dhoorsadaw halaalka dhoorsadaw cudurka obsashadii halaalanka dhoorsadaw xaaramnanka dhoorsadaana naarka obsashadii xaramninka dhoorsadaan liyaaba eray mana kolkan sheeyaalo ilaahay xarimi yajaran e falaa tantahi kongaridin aashaadaas angaridan maylnlijeeden oh, oh, oh, ka dhawaaten waanan samayteen wasakata huwa ilaahay aamusi an ashaa sheeyaaliya ku aamusi oo ilaahay xugun handijine oo nabishay xugun kadijine sala allahu alay salam lima raxmatan liajli raxma naxariis darteedo lakum liajlikum isin dartin lisin naxariisaaw gayra nisyaanin haal n hilmaansanayn xaalun min asukuuti almafhuum sakatawa gayra nisyaanin yani xaala kawni sukuuti sukuut kasoy haal us eye gayra nisyaanin hilmaan geersi haal us eye hadusoo hilmaansanay miy ashyaku amusiwa yani wa k ungu warsateen falaa tabxat onraraadide ha yani anha an lashyaai ashyaadaas onraraadide ay laa tafxaso on baarbaarten can axwaaliha walaa taftishu onfatashten calaa axkaamiha bal sugnaada yani ini geb ahaanba ashyaadaas way kubernagatan yani infa fatashten wa meel kalena nahyigaas may orori iktisaas bizamanihi rasuulka ninka kaasahayn dhiikorteleri may muctamil ah anra raadide wala lilay rasulka salusheni khaaska hay sala allahu alayhi wasalam liqawlihi tacaala an dalil laa tasalu can ashyaaa in tubda lakum tasukum ilahi sheeyaalen su-aalen adilisin lahiryob sungumayaas su-aalka may weley su-aalil su-aalow marmar may sababalnagdaase wal tajdiidka sugunta ini onayo lahadiji waajibiyo i taxriim iani taas lahadiji may wele xadiis kale rasuulka meeray sala allahu alayhi wasalam ina acdama almuslimiina muslimiinta kan kuwiinin badan jurman min jurmin ay damban dembogan kuwiinin badan man sa'ala can shayin lang ali lanki shay warsaday lam yuxram shaygi husaga lang xarimna fa xurima huwa shaygi la xarim reed liajli masalatihi kolkan wal su'aalo reed walaagi taxriim i taxliil meelikadhi taasal koobsaday shay ilahay ku aamusa hadii jare ya jare falaa tabcadhu on raadeen canaan il ashyaadaas on raadiden wa oo on raadiden ashyaadaas on dabagalen xadii xadiidkan kan ay e masalan ba ahe yani xadiun xasan waay darjadiis rawaahu xadiidka daaragudni waayru ya weriye ayta khudbadana nin kormari daaragudna yani mansuuban lidaari lqudni xaar yani magaalo wiino oo maylin nisbeeyey bagdadki an magaasha maybuaha caliy bnu camrin wa saaxibu sunan walcilal walafraad waayriha waha imaam eedan wiin waa imaam daaragudni xaafido bagdadki ano lang nisbeey daaragudni magaasha cala cala bin cumar iyo lereey wa kana ow xadda casrihi zamin sheekishaneedis emi fi lxifdi walfahmi walwarac yahay ay iila lahu maylin eray hal raeyta aragday mila nafsi kaleri malinto eda caliminhay reed walama sheeko ad ookilan e aragday yeleri faqaala mere qaala allahu tacaala ilahay may kagolay falaa tuzaku anfusakum naftin indahirtanga ilahay eryel fa ulixa caleyhi korsheelka nagnagi lang ad ookila jarelen faqaala mere lam ara anam aragneri axada jamaca mila ma jamactu ar walena jamci lan jami kala an aragi majarto ari mana runtiis yani waa ka imaam edan win ahay waqaala fihi qaali abudayim er inahu amir lmuminiin fi lxadis wa imaam daragodni muminiinta amirkooda wa xadis hooblangnaga yani barkani sheekh lera sun mere amla calaya kitaab alcilali min xifdihi kitaab kitaab lcilal lera korku xifdihisnaayar daragodn ani bin meri raximah llahu taala imaam edan win wa e xadiiskan kan mayba kufaaidayslaane yani min yani caqidad asalshe oo saxiixid e mayga alimaanu bicaalimi lgaybi eybka caalamka caalamuleyb ini laxifdi ini yani larumaayo may kale laabudaha lanka oo wala jawaabo oo kale ini tawaruc samey yani axkaamto oo ra'yi inka dabagaln axkaamto dabaalane ra'yisa inka dabaalan tawaruc sameeyo wal iskasawla jawaab yani saas oo kale wa may kale xadiidka yani waa kay kukuadlaane sheeyaalo oonayo lin suaalan oo ilahay ku aamusi linra raadiyaan aلzuhd fi dunya alxadid alxaadi halaaun xadiidkii sodon i koowaad ruwiya may lwuriye an abi cabas abi cabas may lkuriye sahl bni sacdin sahl bn sacd saacidi reer saacidi linusbay radi lahu taala anhu qala sahl inika gool ja rajul rajulko ila nabiyin koy sala lahu alayhi wasalam faqala rajul rajulki mere ya rasuul allah ilahay rasuulkiisu iyo dulla tusini ani tusi calaa camalin amali tusi idaa camiltu hadiana soobihu camal kusuge soobiyoob axaba jeeladaw nian allahu tacaala ilahay jeeladaw waacabani anaasu dadkan i jeeladaaya faqaala anabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shemay kagoolay ishad fi dunya addunya dhahdiya kuzaahid yuxibuka allahu ilahay kajeeladay wazhad zaahid fi maagi kuzaahid cinda annaas dadka agdiyo sugnaadin kuzaahid yuxibuka annaasu dadkan kajeeladaaya xadiidun ada xadiidun waay asanun darjidisasan e rawama yuriy xadiidka ibn maaja waayru ayr ibn maaja biasaniida sanadyaal xasanatin wanaagsan ya kuriyo an abilabbas abilcabaas may lakuriyay magaashay sahl ibni sacdi sahl binu sacd saacidi reer saacidi lang nisbey yani obooshay saacida iya lang nisbey magaashay e, yani waa kay sahl sahl binu sacd iya hada laley asalshay magaashay may lera jaray xusni iya lera jaray xusn xusno bnu sacdin iya leraay xusno binu sacd xusno macnaha macneed inkastoo maga lang lagdayaan yani laakin carabi ahaan hadi langnaado xusno iyo sahl sahl sarong xusna hoob lera tirinyo fasamaahu nabiyu wasalam ilahay rasulsha sahlan kama gaabo xusno malka eraayo bal sahl yalka ereer mana radia alahu taala canhu magaag hoob hunyi wal maga fayle lka bedeley radia alahu canhuma ya fayle may wele awshay saxaabiga sacad ka awshay e saxaabi ahay kolka yani ini radia alahu canhu ma leroban qaala salmay ka golay ja rajul rajulkako ila nabiyin koy sala allahu alayhi wasalam faqala nabiy lahum faqala rajul rajulka mere ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo dulla tusini ani tusi dulla way ay arshidniy itusi yani ala camalin saalixin camal soobong itusi camal soobong yani maylinijeede walba falaaile iyo nayaw ko manciyaayo humaata dadkumanyaw lamadu calaa camalin saalixin camal soobong itusi idaa camiltu adiana suubiyo camalkaas ayba axabani allahu ilahay ijeelada ilahay iraala nagdaayo ixsaan in sameeyaw waaxabani annaasu dadkan ijeeladaayan dadkan yani yani korka indhimriyaayan ijeeladaayan oo wali alwali wali nafagaya ayla doonayaan insheeg camal kusuge maahay maylilaya yani horta yani dadka maxabadiyo oo dadka jeeladaayan may ku dhaladaase ma maxabadiyeede limaxabat illaahi arahasalil ana maxabata annaas lishaksi dadka jeelantiyo qof jeeladaaya taabicatu maxabadiyeede may rahasa limaxabat illahi tacaala ilahay maxabadiisa rahaas tan ilahay ah horeyas may weli alla subxaana watacaala hadii odoon jeelado maxabadiisa ilaahay khalqiga quluubtiyo dhaageliye may xadiisa or horey rasuulka sala allahu alayhi wasalam in eri in allaha tacaala idaa axaba cabdan ilahay adoon hadii jeelan dacaa ilahay n were jibriil an weere oo malaaigda malaginka fal badnaa jibriil an were faqaala lahu tacaala ilahay meerey innii uxibu fulana ana may jeeladay hebel fa axiba anta adoo jibriil atana jeelaw hu fulaanka fa yuxibu ma jeeladay hu fulaanki jibriil wa jeelade uma yunaadi huwa jibriil naadiye fi samaa fayaqulu jibriil meerey in allaha tacaala yuxibu ilahay fulanan a jeeladay fa axibu isingna jeeladahu fulaanka fa yuxibu may jeeladaayana hu fulaanki ahlusama jeeladaya uma yudac lqabul aqbala lantijelah lilfulan fi lardi det kalku maxabada oo dadka may kudhaladaase maxabat llahi taala ilahiya korto doonka jeelade markaasu bacdi yoona dadka yani jeeladaayan wa faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shay lirajuli mengare oo camal ilahay naki jeelada dadkana ki jeeladaaya fadaase ha izhad yari rasuulka kuzaahid fi dunya addunya dahdi ay acrid canha addunya kujeesoy walaa tubaali biiqbaaliha waibaariha addunya ka qaabili koo horkoy sakiin ama koo roorti inin aabagwelay un ku qaadatoy ilaa wali laabud eho halaal eh adi un kumeernaana cibaadadan kaalmaysadaas hanasday ku gaaday addunya lahadee kuzaahitaaso zuhduga culamadu man giibiyaayana sidoo kale ngiibiyaaya zuhdun fi dunya tan adirognu oo rasuulkana amraay sala allahu alay wasalam iyo zuhdun lidunya iyo zuhdun can dunya sadidaas oo kale zuhdun lidunya addunya laylin zahid addunya layba foolba himaga i gasadka dhombalakaweel tan yeede yani haydaari lato addunya layba himaga i gasadka iyo mustaqbalka dhonkawaal lato tan yeede wal diidaysada gaalada oo kale wal kale ma aragahayan addunyadu addunyadu la aragahayan bis wal kale magmuuqud yani wa kay waan hasal waasiyinkeyamin hore addunyadaas lay injeeda zuhdun lidunya mafayla tan yeede himaga dhon addunya laykaweel may walka dohaysade waan haato tan rasuulka leyi sala allahu alayه wasalam walaa tajcal dunya akbar hamina lay yani inkuwalo himigana ka nkuwin addunya nkuwalo lay kolka yani zuhdun lidunya mal ogol zuhdun cani dunyaani yani jar zuhdun cani dunya addunya geb ahaanba lakuzaay marbad inisheebalinin dareena lakuzaay yana faylasa yani lankiba yani wa kay matalan ba an sabraayo dulqaadadaw tawakal cala allah yana faylasa tanna hadun hoogno may buanka fayla zuhdun fi dunya addunyada dhahdiya ka jarta wal ihalaale o ad markaas bahanta cibaadada kaguzaas weydiyaas wal kale dheeraada maweydiyaas cibaadada wal koo mashguuliya maweydiyaas kalku izaati fi dunya addunya dhahadiya kazahay yuxibuka allahu ilahay kajeeladay may wali alla subxaana watacaala lang ala lanka ilaahay cadiyo jeeli ilahay daacadiisa aza wajala may kumid aha addunya lang melacsan bal daacat ataamatu bu addunya mabalandeenye lan fiirin waaba daacataamay walilay macnaha may wali rasuulka sali ogi sala allahu alayhi wasalam calaa gaayatin min alicraali anha waa kasugnaay jeesadow meelan kastaray oo usoo waana yani tawsiic makansadaw lalagabo oo hata buuro naftiga kudalbadaayan inid hebnagadan waraawadat ljubaalu shuma min dahabin can nafsihi fa araaha ayama shamamin liley buuro naftiyo hebakinagadan liley iya kujeesiday mafalawari mana kolkan addunya eedin kujeesanahay rasuulka sala allahu alay salam kolkan yani saaso maahay ahe kolkan yani waa kay zuhdun an fi dunyaatiri saas yani addunya dhahadiya kusaahid yuxibuka allahu ilahay kajeeladay tan kel manaha yani wa kay saas tan lamaad may bu aha ahi wazhad fi ma cinda annaasi hadan wazhad kusaahid fi ma maladigi kusaahid cinda annaasi dadka agdiyo haadi kusaahid a addunya dadka agdiyo wali haadi hey acril cama fi aydin dadka ganyaasha wali kusugnaade min addunya kujeesoy kusaahid yuxibuka annaasu dadkana kajeeladaayana may wala dadka dabeecadii oblakamaan siiyey yani waa kay addunye jeelan kolkun lanki addunye la cariirtamo addunyadiyo jeeleen fangalka la gala andhirfaaya laakin lanki addunyadiyo jeelayen ku zaahid maha oo jeeladayan alilay mana xasan xasanulbasr mere laa yazaalu rajul rajul muzuulaw kariman ini oo lang wanaagsan ay cala naasi dadka korsho lanka wanaagsan ay muzuulaw xataa yadamaca fi dunyahum addunyadii onti ku damaca kun guriyeya hadii kolka addunyadii hunguriyay maha fududahaysadaaya sheekadiis doon ka hadaayan andhirifaayan a mana may wala culamadu baclisho shecir maerena annaasu ikhwanuka ma lam takun tadmac fi ma cindahum min xadaamin fain tacaralta liamwaalihim kunta caduwan lahum wasalaamu wele dadka may bu annaasu dadka ikhwanuka walaalnyogaw walaalnimadiyo mazuulato walaalnyogaw dadka maa lam takun hadii banhaane anta adiba tadamacuki hunguriyaaya unhaan fi maa cindahm dadka agdiyo waliyaal oo min hudaamin birbir eh addunyadiyo haysdan hoo badan fadaana maha walaalakin aynan ka jeelin waay walaalnyogaw laakin fain tacaradta liamwaalihim dadka maaliyaalso hadii adan bambat maha kunta caduwan lahum dadkooda walanaaas waana salaamu waana salaamunta yani saas yani saas oo kale wa kolkun bini aadam kasigi jeelad hoo fadaasku zaahid wala agdisyaal lanko acraabi e iyo ahlulbasra ma ingaray man sayidkum reer ahlulbasro sitin ay qaalo meeren alxasan lbasriy xasanki basaranka dari calimka hay fakigayo qaala meeray bima saadakum may siidsinka nagdi qaalo meerena ixtaaja naasu dadka an baahadeen ilaa cilmihi an usi caalim waay dadka dhongna usi cilmisheen baahayin wastaknaa huwa usuna deegtoomay can dunyaahum addunyadii usun ku deegtoomay walnama kufadaw saasa kolku yani dadka lankaasa siidkana awreed faqaala meray ma axsana hada kan may wanaag badi ase anfayl arintaas aranfayl waa sadee weri mana mayli su-aalay leeray kacbulakbaar ya may su-aalay cabdallaahi bin salaam ya su-aalay lamadii bacaalimiin oo niyo oo culmadii hor oo tawreed kasaayan fi xadarati cumar ibn lkhadaab cumar bin khadaab isoo mawjuuday ya su-aalay radi allahu tacaala canhum ma yadhabu bilcilmiya cilmo may tabiye min quluubi lculamaai culmada qalbiyaalsho cilmiga may kutabiye bacdama xafiduu marka xifdiyen ho cilmiga acgaluhu fahmeen ho cilmiga ah. wa sali suaal lamadaas caalimiinta oo alitawreedna kasa jiran ya iswarsadaan cumar meelifog faqaala mayka gooley cabdullahi bin salaam calimka yahuud hada jiray marki de muslim nagdi lamadi muslimiin anagdeen lamadi mayka gooley cabdullahi bin salaam yadhabu may tabiyey hu cilmiga lanka caalimka cilmishay may tabiyey adamac walhunguriyaayo damaco i washarahu nafsi nafti sharahoke nafti yani waa kayniye sharah samayto yani eedan dirsanaad iyo wadalabulxaajaati daman laku dalab ila naas laku dalab faqaala may kagoray kacbulakbaari suna sadagtaari mana abulxasan ashadili nafacana allahu tacaala bi ma yaray dakala calaya bilmagrib magrib an oo roog ardo magrib an oo roog ya bacdulkubarahayn galeen faqaala ma yaray ma araa laka kabiira camali ana makin aragahay camal wig makin aragahayo fa bima fugta annaasa dadku walaad kulug foog nakatay wacadimuuka kin win eng mayayari shaadil iyo saas leh dadka nunglay kuwinayahayana walaa dadka kulug sar martay kin camal wino sameeyas ma makaragahayo mayayari lanko saasari markaasa meera bikaslatin waaxida arin halinto bese tamasag tamasagtu qobsaday bilciraali canhum dadka kujeesidi ari wa can dunyaahu ma kujeesidi walayo in winayahayan oo saas le ma camal win alhamle sari mana kalkun reed yani waa kay saaso tawarac qaala bacdu mereno tawarac can suaali lkhalqi dura wasal saban karima da hibatin wadac zaahiraati dunyaaka lawati taraaha laa maxaalata daahibatun saas oo kaleera tawarac halaalmiroy can suaali lkhalqi khalqiga su-aalo ku halaalmiroy duran jamiican haalin wasal suaal raban raba suaal rabagaasoo kariiman wanaagsan rabagaasoo daahibaatin ibiyaalan saaxibe wadac kutab zaahiraatki dunyaaka addunyada zuhuryaalkeed ubaxyaalkeed kutab allawaati kuwaasoo taraadn argaas ha zaahiraat laa maxaalata shakla-aan daahibaatun kutabaayan ahaa yani waa kay zuhdug reer saasaan faylaya xadiiun hada xadiiun kan madaarulislaam iya kuwareegday hada xadiiun waa xadiiskaasoo xasan darjidisaasan kawaamay wuriy xadidka ibn maaja ibn maaja aya wuri waayru ayr ibn maaja ibn maaja eyrshee wuriye biasanida wuriy asanida sanatin yani zuhdiga maylinglijeede alicraadu can shay shay lakujeesad ixtigaara lah shayga lagiraw daraadeed oo kolkan saas oo kale wal alla waliba danta tiida kuzaaisan oo halaaley kujeesadon zuhdi wal ereelay may kale xadiis yani kufaaidoysadaane dadka jeelanti o may rahaase limaxabat illaahi rahaas tan kale yani lanalilanki dadka ganyaasha kusugnaadi kujeedsado ini zuudu kumid atawan dadkan jeeladayan adid kufaaidaysadaan addunya la jeelado gakastamayb waaha addunya la jeelado addunya la jeeladana may nagdaas gafiya nagdaaso tan kale yani adidka may kufaa'idaysadaane addunya lakujeesad yani bishardi an laa yubaala alinsaan biha addunya lakujeesad zuudu kaas alkajees oo waan inin abo weelaan addunyadaas oo kakaabil hoko tabtaba un kukaadan addunyada ilaa wali laabude ma halaale wahuwa zuhd wa lere alxadiu yani wali halaale hadi kagaabsato zuhdi lere walkaladan wedi alxadiu thani wa halaatun xadidki sodon i lamaad can abi saciidin abi saciid mayl kuriyay sacd bni malik bn sinaan alkudri radia lahu canhu radia lahu canhu ana rasuul alahi sala lahu alayh wasalam qaala rasuulka may ka goole laa larara dhib mahaana walaa liraara isdhibawna fi lislaami mahaan dhib in ad bilaawtom islamka dhatis mahaan inad lankadka dhiba adina dhib ertoona mahaan eri rasuulka sala allahu alay wasalam an abi saciidin abi saciidin alkudri abi saciid mayl kuriya alkudri yalankasay magashi sacd binu malig wa binu sinaanin alkudriyi reer kudre lang nisbey nisbatun ila jaddi kudrata bin coof yalang nisbey radia allahu tacaala canhu radia allahu canhuma erona faylahay wahiya wla liana abahu malikan kana saxaabiyan min shuhadaai uxud uxud dadka kishahidenga kumidaya wa huwa ladi o oh, awshay sacd binu malik malik binu sinaanka awki onayaw yani rasuulka qaabili jariy sala allahu alayhi wasalam marki rasuulka wijishay oo sharafka badan la dhaawaci inti haqaabili wijishay dhiig dhuug dhuugeeyey reed yani wa kay rasuulka sala allahu alayhi wasalam iraay yani waa kay xiina masahu markiisu dhug oo yani wasdar wasdaridhu ey balixhu dhunji leeraay oo markaasay dhunjiyated wasdararahu dhe dhunji yani markaasa dhunji markaasa rasuulka ma eray sala allah dhunji malane usray dhunji oo oh, yani rasuulka wejise dhaawa yani dhiigay dhuugay dhiigii ha dhuugi markaasu bacdi yani waa kay isku tuf leri matufle horeyndanji mana markaasa rasuulka meeray sala allahu alayhi wasalam man sarahu an yandura ilaa man laa tamasuhu naaru falyandur ila malik bin sinaan er rasul sala allahu alay salam lanki farax giliya ini fiiriyo lang naarantaabadaan ini arag fadaw kan fiiriyo malik bin sinaan eri mana onogshay markaas oo oh, hadda xadiiska nin weriyahay sacad eh sagiirahay waktigaas abu saciidin alkudri min sigaari sahaaba kamid iha waktigaas yawm uxud sagiirahay jihaadka ambafadi walradi yani waa kaysaas oo kale ahay marki dem fakaraja miman yaltaqi rasuul alahi sala allahu alay wasalam xiina raja min uxud marki rasuulka kunagri dadka dhow ahayn awlaado oo rasuulka hormaraayan dhow ahayan kajarir markaasa rasuulka fiiri sala allahu alayhi wasalam er sacd bnu mari sacd bnu mari ga eta markaas nacam ha yabi anta wami fadanaa minhu dhawaadi qabala rugbatey rugbataw rasulka jilibsheedongari markaasa meeray ajaraka allahu alag fi abika intacsiyaya awka shahiid hanagda malig e ajar alagosiya liannahu qutila shahidn shahiidan wa yani saxaabigan reediya hadiiskan weri yahay abi saciidin alkudri ya mashhuurka ya aha abi saciidin alkudri sac binu maligna magaashi alama binu sinaanin alkudri radia lahu taala anhu ana rasuul lahi sala lahu alayh wasalam qaala rasuulka may ka goole laa darara dhib mahaan walaa dirara isdhibowna mahanuga laa darara dhib mahanuga walaa dirara isdhibowna mahanuga wakulu minhuma mabniyun calaa fati aakirihi lay hey yani wa laa fi diinina abar abarka maxduuf way akabaru laa maxduuf laa fi diinina wa fi sharicatina mahana darara dhib mahan walaa dirara isdhibowna mahanuga laa darara fi diinina walaa dirara isdhibowna fi diinina mahan yani laa yadur axad axad ma dhibaw dhib mabilaaw ayraw ma dhibaw isdhibaw yani laa larara dhib mahaanata dhib islaamka danjeysata mala ogolo وamacna ilraar may laa yujawi laa yujaazihi cala ilraarihi lankanka dhibay haa isdhibaw mahaan may kan waabka dhibi badina dhib erso isdhibla samay yeela mahaan manjaaziyaas lankaas dhibka samay isku cafiyaas kujeesadaas faina alcafwa aqrabu litaqwa cafuga oo dadka lankan dhibkinjeysadi adon ku aarsan isku afid adoo awood hataa isku afid yasak wadan dhawa kalkun dhibshay minjaaziya ahe oo mismeemaylarayna dhibki ho usukisubi ho ku aarsato dhibki kugudatona dhib kale manka daraaso laa yujaazi man yadurhu biziyaadatin can misli ficlihi ficil shay wal kuziyaadsan ma sameeya liqawlihi tacaala faman ictadaa calaykum faactaduu calayhi bimili ma ictadaa calaykum ilah kalkun isdhibow mahaana yani waa kaysaaso oo yani may bu xadiisin daahir daahir hada alxadiis taxriimu saairi anwaaci marari dhib noocyaalsi dhan a la xarimahay ma gala minha maraa'irti walyarci wama kaura may liana nakirata fi siyaaqi nafyi tacum walere nakira hadii oo nafy dhadis dhahgalo caama faaide dhib walna eraw yaraada winadama jarwa filisami laa darara dhib wal sheegadaw dhow filisami mahaan walaa liraara isdhibow dhankanka dhibe adina ku aartoy dhib leerona filisami mahaan oo ini muslimiinta isbadbaadiyaano walba dhibaan iska jaysan saasa lan bahanyi mana may onayo yani waa kay saas oo kala weriyey ahe xadiidkan hada xadiiun waayo xasanu darjadiis oo taasan sawaamay wuriy xadiiska ibnu maaja aya wuri wadaara qudnina wuri wagayruhuma gayr ibnu maaja wadaara qudn imaam ibnu maaja iyo daara qudn keyrshana wuriye musnadan haliki rasuulka lantiri walmusnad lmutasil isnaadi min raawihi xata lmustafa walam yabin musnad maylera wal awali raawishe min rasuuli lahi lakubilaw hata lmustafa antirbdira hariiran walmusnadu yani mutasil lisnaad iyo shay xadiis oo sanadka hariiru lamba magnayo min raawi xadiiska lankuriya lakubilaw ila lmustafa lakudira sala allahu alayhi wasalam saa sanadan helen iyo musnad lere mana oo ingidaaanka jar musnadanga kuriyan res oo ingidaaanka jarnefaylayi warawaamay kala wuriyay xadiiska malikun imaamu malik ya wuri fi muwaa kitaab shay oo muwaa ibnu malik leraw iya kawiri imam daarlhijra kitaabki o sanifay xadiiskan muwaa iya kawiri ay kawuriyey an camr bni yahya camar binu yahya lankolera kawuri an abihi awshay yahya an nabiy sala allahu alayhi wasalam nabaga lakawuri sala lahu ala salam mursalan hal mursala lakuel inkidaacka jar yani may meelilkusaari an yahya marki leri an nabiy lelkuri ay datanka jari abu saciid mursalan halaki lirsaal mursal may lere wamursal minhu saxaabiy sagat waqul garib ma rawa raawin fakat filra mursal may bua sikala hadeeyey xadis may bua ma rafacahu taabicun walare fahuwa mursal wali taa taabaci korweel dan taabici wali korweel fahuwa mursal kol hada taabicin oo yahya waa ani nabiy laylay nabag mader datin lankijaria magunyi mursal red mama faasada huwa malik may riday imaamu malik darmua kitaabki mua may hadis wuri kariday aba sacidin ya ridi abu sacid ob ridi kalku may meri kubahi mursal mursalna min aktaami lacfi hada jali laakin haate dadkaasoy musnada kuriyen imam daragudni iyo ibnmaaja musnad ba kuriyen falahu walilxadid hadidka inkasta do mursalu leeri mursalna min aktaami lacfi ay walahu walilxadidi duruqun wadiyaalo keliya leeye yubawi bacduha bacd durug durugdaas bacdigooda bacdan hoojiya wa durug dume durug kale hoojiya oo mursalnimadii kusiibiyaayo hoojiya ya xadiidka ley wa xadiidka yani intaas ya leya yani mursalna walka sheegi mutasilna musnad i mutasil isku mid lay musnad i mutasilna walka sheegi wa ahi mursalan cinda almuxadisiin ma mursal may lere muxadisiin tagdiyo ma xudifa min sanadihi asaxaabiy oo wamursal minhu saxaabiy sadhaiya kaso laakin weli hadanka fayl may haytay ma rafacahu taabici ra faastada faxadafa huwa imaamka oo imaamu malik may hadafay yani wa kay saas wa aba saciidin yaxdaf alkudriy yaxdaf muwaa kolka mursal saasakay walahuwa lihada alxadiidi durugun asanid daciifa asanid kale oo daciifa yal yugawi bacduha baclan hoojiya ahay ishoojiyaanka bacdigas igaasi xasan liayri kadaka ba ahay imam malik rawa hada xadisa wuri amat arbaca almujtahidiin almutahir almatbuciin alana raracsiniya kumide mali sheegay imam malik raximah llahu taarikh shaywal kumide aadi sadisin iyo xamle ololokahayt sadisin iyo xaamilahayt oo widaasi sidaaseladi yani wa kay saas wa may dhalay sanada hijrad marki sagaalon iyonayo sido oo kale sagaal iyo sadisin hijrad marki roogdi min atbaac taabiciin yaha yani wa aleyhi yani yani saas oo kale atbaacu taabiciin iyo kumid hay oo yani wacalehi xumila xadiiu yushiku an yadrib annaas abad mada fi dalab lcilmi falaa yajiduna caalima aclama min caalimi madina silkumbaarel waعalayhi cala malik yaxumila xadiiu xadis lakumbaare oo rasuulka yushiku may dhawa an yadrib annaasu dadkini hagaraacan abad abad mada gaadidiyaalka yani waa kay golomyaasho garaacan fi dalab lcilmi gaadid laharordo cilmi laharaasad oo meel cilmi laweydiiyo laweydiiyo linsafar falaa yajiduna caalima hal aclama cilmi badan min caalimi madina imaamu malik alkumbarel imam shaafici raximah llahu ahay mere malikun ustaadi wer imaamu malik mucalimka ahay wa akadtu lcilma canhu waana usi cilmi kubarad yeeli walaa axadu amanu calaya min mali ahad oo galad badan imaamu malik oo kal sidi wala imbari aimbari majarori mana wajacaltu may kuwaadareeray malikan imaamu malik xujatan bayni wa bayna allahi tacaala ani iyo nayo alla subxaana watacaala dataaniye malik xujo kuwaadareeray mana sheekhiisaasan amaanahay waida dukira alculamaau culamada hadii laha hadal gaad famalikun annajmu saaqib weri sheekha imaamu malik eh hidig oo nayo eedan aftiina weri hadii culamada dhatiyo magaashii lagaad walam yablug axadun axad deeri ma jaroy maflaga malikin imaamu malik meelo deeri fi lcilmi deeri bixifdihi waitqaanihi wasayanati ka deeri ma jar yani saasaan amaano jari abu xanifa oo imaamu malik ka horey naftisata amaani abu xanifa sun talmisi aha mere ma ra-aytu aclama bisunati rasuuli lahi sala allahu alay wasalam ilahay rasuulsha sunadiis lan ku kasaw ma arag min malik bni anas yari malik bin anas lan ku kasaw ma arag meel may la sheegay hadda imaamu malik zamankishe naagdo iya may dhigday naagdo dhimata dhigdiyala sheegay ana imraatan asalat mayitatan imraado may dhigday hilanko dhimidi naagdo dhimati dhigdi markaasa ti kaasilada hayte wala dhigaasi dalantiya may ka dhegday leeray tan dhimati farjishe ka dhegdi sin dhigaasi in dhigaasi marki farjigi lahaderiba galanti meelo marki maryaasi dhab iska dhegen dhamidi ganya galanti farjigees dhugsadeen dadki wareere may lasuubiye leri macnaha Eh, tan asilad e waa noole galantiya lagooyey lankan dhimadi horn rato ma e farjiga lahagooyey galantan horn rato saliweleereng mana wal iska khilaaf walka doodi yala warsaday saliweleeleri mana makasaano eren silwelo marki dam imaamu malik yala warsada imaamu maligo arantanga dad haysatalari silinku bahaw si sin ilaahay cilmasamsiya sheegaleri manaa silinku bahaw saliwele gabarto markaasa mer gabartan hal warsadoy walaya kagooli marki galantiya farjika dijaas alwarsadoo marki galanta farjiga maryaasi walya ertay naftiya islahadli hadii jaraan halwarsadoo wal su-aali markaasa ma ertay ma yaray ertay marki an galanti meeli maryaay daalamaa casaa hada alfarju rabahu eryar mana daalamaa may dhiirir badan casaa hada alfarju farjigan kan kacaasiya rabahu kacaasisa er mana farjigan kan walkudada rabishay kacaasiya maatalka samey samarka galanto meel maryaa erert mana darbigesaasi gal imaam malik sa ertiyal e markaasay gadif waar mana gibirta gibirtan dhimitiya gadiftay wala langhaysad iyo walhun samaysiyo wa gadifa samaysi eyo sada langhaysad hada lankaofiyo mana seetun jela sadanka dheganta hal dhaway fokadaas eri sidiyal weeliya leri mana meeli haysato seetun jela la fokdhoy seetunki dhamaadeen galanti an fokdi mana kolka saas oo kale fakalasad walida nudiya markaasa magaaladi dho maylka naadiyey laa yufti wamalikum bilmadina l imaamu malik hadi madina rooglankala wal jawaabo kor oo masala jawaabo kormaysaron munaaibtiseedan badanta mana ima yani waa ka imaamu malik raximah llah mali sheegay hadii s yani waa kay xadao usweysaysadaw yani waa kay saas oo kale wa hadii s xadao borak weysaysada jarel fadeeda jari firaash awilshe fadeeda jari hirshian laysada jari wiiba isticmaalo jari fidhiga makansadaay sidaan hasila eh, fidheeda jari markaasa maylangara yani marki ilmaga akriya wada markas hadiisa akriya eedan isqurxiyo jari hay markaasa yani wa kay saas hay faqaala mere axabu an ucadima hadiasul hadiisa rasuuli lahi sala allahu alayه wasalam wala anhanis hagaajiya mayba rasuulka hadis winay fadaari mana rasulka hadis eeda winay fadaayar mana mayli sheegay us oo xadiis akriya ah, imaamu malik ini yani imtixaan akrad gadinti gedan dubkodkaleeraw ya kalki meelo kamis meelon gali ganinti tumun ili mawlac yaku ganinti le mudug shay dan doortoomi isbedeli sheekh saasatan xadiidki rasuulka akriyaayl ah magoyn markii kufaaro nagday xadiidki kubahi sharki dhamaay ya yani waa kay masalan ahay iye yani ah, wa kay may kabray wala anta sabraay geesin indhanina onan sabraay ijlaala lirasuulilahi sala allahu alayhi wasalam weriman rasuulka xadiiska anoo wiinaya ya ansan geesin iganina nin isku fidhiyay hoosay la reebay waan hadiiska la wadaayeeri mana saasa diintan wiinayi jiray ilahayna magaasho yani korwel ilaa yawm alqiyaama kolka yani waa kay saas wa may ba xadiiska kufaa'idaysadaane aldaruuraat tubiixu lmaxduuraat ini shayga daruuraadka dhibaatad e maxduuraat binaayaya yani wa kay saas tankeel may ba onay xadiis kufaaidaysadaane ini dhibna muslimiinta lankabilaawan dhibna lahninjiidaan albayinatu calaa man intaca alxadiiu thalit wathalaatun xadiidkii sodon i saddehaad ruwiya mayl wuriye an cabdillahi bni cabaas cabdillahi bni cabaas radia lahu taala canhuma mayl ka wuriye ana rasuula lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka nikagol low yucda naasu dadka la siin lahaa bidacwaahum bisababi dacwaahum sheegashadooda sababkeeda laylka fiifal an anile erang lay garanto lagsaada fal la dacaa rijaal rijaala sheegda fadeen amwaal qoomin qoom maalyaalkood iyo sheegda fadeen wadimaam dimaa qoomi qoom dhiigyaalkood iyo sheegda fadeen laakin ilbayinatu markhaati may haatay cala lmuddaci kan oo dadacwey korsheey walyamiinu dhaarna may haatay calaa man ankara lanka inkiri haati wa xadiiun hada xadiiun waa xadiiskaas oo xasan darjadiis eh. asan kawaama yure xadiiskaas dalbayhaqiy waayru hayrubayhaqi haakada sadatan yawri wabacdu bacd lxadiis xadiiska bacdisheeni waa fi saxiixayni muslim bukaari latiy iyo hadi an iبn cabasi radi alahu taala canهuma ana rasuul الlahi sala الlahu عalيه wasalam qaala rasulka may ka gol loo yucda naasu dadka la siiyin lahaay bidacwahm bisababi dacwahm sheegashadooda sababkeed almujarada can lihbaat wa walba lan sugnaane anile ha adilaa hahoona ilera faday lam wala sheegada lasii fadi wa markaaso ila dacaa rijaalo rijaala sheegada fadeen amwaala qoomin qoom maalsho sheegada faden maalka unile hoo kaasa hoona kasii fadiya maala sheegada fade maal yoglahay wadimaahm yani ladaca rijaal nga sheegda faden dimaahum dimaa qoomi qoom dhiigiyaalsho dhiig uni le lankaasla dili uni hayni yeer faden wala sheegda faden laakin ilbayinatu laakin xuji la dhiki hado islaamka xujo dhiki si muslimiinta maalsho laka badbaadi ahe yani lakin ilbayinatu markaati may haatay cala lmudaci kan dadacweya kan dadacweyslahay lankan hangakalahamer markaati sheen salili ma galantila markusiya markaati sheengalili markaatidaas sacojilanka dhiki oo markaati sheendad wal siye ooban sheenann lankaasa dhaarade walyamiinu daarnamay haatey calaa man of korshe haate ankara inkira yamiinnamay korshe eta lanka inkiri hadii lankan yamiintan yani waa kay maylilea lankan kanga markaati sheendoy iblow haan kalaameerne ha haya kilea mi ileh inkiri kan haya markaati sheengaliley markaato mahaay ma aha dhaaro ki walaalaka lahay inkiraay ma ile lahaya dhaarde walahi talahi bilahi ka dhaarday lankan walba mileho ber bistoran behe mana hoob dhaarti nafsii kubiigon fain imtanaca can ilyamiin dhaarti hadi kaobsado kubiigon nakaalo sameeyo obsaday ma dhaaradaw wanama ila leyin ruddat ilyamiin cala lmuddaciin yamiin marduuda lala markaas yamiintumaylkadadiya lanki dadac weeyay dhaarade hoobsu doorad kabacd walisu sheegadiyama yamiintaska dhaade a ictiraaska yamiin lkaadiba shahaadat zuur iyo waajib e wa may waajib dhaar beenge inaad dhaar walow calaa qalibin min araakin adis yaray oka walaad ka dhaardaas beenta kagaaday galankoo bala kudhikoy wallahi anile galanka beenba eto yani yamiidun kamusi lere naarta dadkin biyaskatar wa yamiinulkaadiba xaram ini lakudhoorsad shahaadatu zuurna lakudhoor wala markhaatan hayn markhaati kunagoylakero shahaadatu zuurnagaton yana iyada xaramngata lakudhoorsad wa may wale goodo doron iyo axaadiis fara badan oror rasuulka eri sala allahu alayhi wasalam man iktadaca lanki goosdo haq amriin of dhiigshay muslimin eh lang muslime eh dhiigshay hag shaygaad goosdo biyaminika goosto walahi walaan anile ero beenka qaado waana beentisnayin been lankin dhaarida walaalsa erolasi fakad awjaba allahu lahu annaara rasulka sala lahu alay salam laimen waajibiyey naar waarama caleyhi ljanata wa markaasa rasuulka mayl warsaday sala allahu alayh wasalam shaygaas soy oo ad beenti ka dhaardahay iska qaaddahay shay yarbahaade sidew rasuulka mayre wain kaana kaliiban e cuudan min arakin wa laanto adi e baato ilahay magaashi beenad ka dhaarato naarey lagumatoysdelilay may kale xadiis orore laa tazulu kadama shaahidi zuri rasulka sal la ala slam lanka beento ku markhaati naglaw iblow lanko alaan iska haysana markhaati sheeng aliyar haba adiba saaxibke markhaati nagoy kuwargabtay ha in dheh beengu waan makuwargabt kol shahaadatu zuura lire laa tazulu kadama shaahidi zuri e rasulka sala la ala slam lanki shahaadatu zureho beentuku markaatinaga lami sugaad mazuulayan yawma alqiyaama ahe unti onayo naaran kuwaajibaas mana xadiidkan may orore alaa unabiukum biakbar ilkabaa'ir rasuulka sala lahu alay salam dembiyaalku wiin hanka wiinin badan siin sheegay sidi tooki saas mere nin sheeg rasuulka ma sala allahu alayhi wasalam alishraak billahi ilahay lan sharig weel waay ko wa cuquuq lwaalideyn waay markaasa mer alaa wa qawl zuuri wa shahaadat zuuri kanag nagi rasulka ilaa kalkun amusafa lahayti nagnagookunka dhibtooda asaabtuka irang mana shahaadat zuurkas asaabtagna idaariya kalkun mana may waajib aha ini likudhoorsod been dhaarto beente iyo shahaadat zuur likudhoorsod may kale waajib aha ini likudhoorsod rishwa gaadlow laalus gaadlow likudhoorsadiyaan may wala adid may horore lacna allahu alrashi walmurtashi walmaashi baynahuma ilahay lacnaday arashi kan rishwada oo dhaliskan gaado iraw walmurtashi kan rishwada gaadaw taadi zaaid dalabka ay yani wa kay yani wa kay taadi nafaga walmurtashi walmaashi baynahuma lankan aniga seeday intaas intaas gaadaas haleeliyey ooba ogolaad hanasi datiyo kanka dareeraw walmaashi baynahuma warishwatu may lera laalush fahiya ma ma yabdal lgaali ma yubdal wala la dhiibaw ligaib lisu saalabhon wala la dhiibaw bikayr lxaqi sin hugmi mana mis xukunkaaso habeen kureeb kombansiya taasa la rerisho mana ay wa kolka yani waa kay xadiidkan kan e wa bacduho xadiidkan kan e hada xadid xadiidkan kan e xadiidu nasan wa rawaama yurey xadiidka albayhaqiy imaam lbayhaqiya wuri wa ayru ayr lbayhaqi haakada soo wuri وabacd bacd lxadid xadiidkan kan ay bacdi shay madkurin wal sheegay fi صaxiixayn muslim bukaari atirka lag sheegi alxadid الرaabic وaلaثun xadiidki afartun iyo afaraad can abi saciidin alkudriy radi allahu tacaala canhu qaala abu saciid may ka goolay samictu rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul sha dheegi yaqul rasuulka haalka goolaw iya dheegi man ra'aa man qof ala qofki ra'aa huwa manka arago minkum haalisin sin kumiday munkaran shay shareecada lakin kiraw arago falyuayir dooriya munkakaso biyadi yadima manka yadidka dooriyo fain lam yastadi adin awoodmen falyuayir bilisaani lisaani man manka lisaansha ka dooriyo fain lam yastadi hua manka yadin awoodmen fabigalbi falyuayir bigalbi galbi man manka galbi ka dooriy wadalika taas oo zuuriyow keen galbi dooriyow kee adacfu limaani waay ahay aqalo himaar limaani imaanka timaartiskan ka yar wa rawaama imaam muslim yawi an abi sacيidi اkdri sacd بn mali بn sinan ada mudan ila radia الlahu taala anhu qala abu sacيid may ka goolay sacd بn mali samictu rasuul lahi dhegi sala lahu aليه وslam yakul rasulka algola dhegi man ra'aa lanki ogaado minkum isinhaalsinkumiday munkaran shay liinkiraw shareecada dhahdi lakiinkiraw ogaado shayan yunkirhu sharcu wayubdixu shareecada olinkiraas lanki ogaado falyugayir hizuuliyoy hu almunkara munkarkaas hizuuliyo biyadi yadi man manka yadisi kazuuliyoy a wujuban cayniyan hadii ad shareeda la ogaato waa nazuliko ama wujuban kifaaiyan anagde hadii ad i dadkala ogaataan ahay laakin ma eh munkarka marki wal zuuriya lilay tajasus iyo baxse iyo guryaalka wareego iyo mee lilay manaa ahay taas mee lilay yani ahay ini tajasus samayto uweydiid munkarka baxse samayto daariyaalka kawareegto itixaam daariyaalka kasabka gala mala malahun inti malaysa dhahgalo firis taas oo kale meelilay mana ayade maya mabina mayli sheegay sayidina cumar radiallahu taala anhu ya kana may haade yaciso bilmadina madini wareegi jari yadufu billail aminka madina ka wareegi jari cumar bin malik radiallahu anhu cumar cumar cumar bin khadaab radiallahu anhu amir lmuminiin dadka waardiyaay dadka ahlu tuhumad e hoo fisqi humaati ilang malaya sayna baar baari usoo amin xaafido dhahdiyo wareegayo usigi amirki yani waa kay hamin dadka waardiye wareegi jary dhafar jar markaasa may dheegay rajul soodsa gurigo dhatis ka jar oo mandahaw waktigaasna kamrada ed yani arabta na isticmaala arab yani waa kay kamrada la isticmaali jir hataa ilaa dadka marki lakureeb waayo afartan jeeladahat cumar zaminsa may kuwelasiyeetun a kuwel dadka kure lakure lakureeb dar adi afartun lankwaldhawe bardi madalasu dhawe wal dhawe walba obtisme siyeetun alakuweli manaa kalku soo idoogi werwareega haafid dadkiwaardiyaayo lanki dhibaato gaban kaalmay fadaayo saas i iya gurigo manto kudheegi markaasa gurigi tilaabsadi boodka aas gurigi datisa gali markaasa ma heray lanki omantahay baalis naagdoroogdo kamran baalis yaalo ka heli markaasa ma heray cumar yaa caduwallahi ilahay odowkiisiyo adananta an allaha yasturuka wa anta calaa macsiyati yeri mana ang maleyasa ilaahay inika asturaw adina macsiyadiis kusugunta markaasa rajulkii ma erahin ya amiir almuminiin muminiinta amiirkiisi cumar o laa tacjala in deg degda walakin sheegay fain kuntu hadii an ahaa casawtu llaha tacaala fi waaxidatin ilaahay an hadii kacaasiya halayinto kacaasi faqad casawtahu adin ilahay kacaasidi anta fi talaatin sid walada ilahay kacaasidiya an hoob khamro dhama ilahay kacaasiya wala ilahay ogolayn an weeli adina sedi weeli adiba hore qaala rajulki ma qaala cumar wama huna ma ayin sadid qaala rajulki mera tajasas horta jaasusa samayti waqad qaala lahu taala ilahi nimera walaa tajasasu jaasusniman samayten lakin raraten eebti u weydiiden ad eebteha weydiide ar mana ideka jar aye tan lamaad waataytu lbuyuta min duhuriha mayka koytay waatayta koyti albuyuta guryaalka min duhuriha koraanku dhiidi ar mana waqad amarana allahu taala ilahay nimayna amray bitiyaaniha guryaalka inn kukoyno min abwaabiha irisa kugal iris magaracnema kugal markofurneer koraa kudhiid wadakalta hadana tansedaamaybua gayra baytika guruga gurug hayneha gali min gayri an tastadina ado idin hadalnagalayngar jeas kugaliyar mana wakad amarana allahu tacaala bidalika ilahay namayn amray gurya markila gala idin inilka gal kolma adi oo badan eri mana analintalaib soobi cumar hoob xagilin sheega suru ma jari fagala cumaru radialahu tacaala canhu law rajulki mere sadagta rungay sheegto wastakfir lana anadi dembaana markaas dibidhaan dalab markaasa mere rajulki afar allahu lana walaka ya amiir almuminiin cumar markaasa mere hal cindaka min khayri haye khayr agdahaada hadii ad kacafiyo markaasa nacam eri wallahi ya amiir almuminiin lain acfawta cani hadii afido la acuudu limiliha abadan eri mana hadi kubaad magnagado facfa canhu wakaraja watarakahr isbaarbaarow kaas mal ogol yan in lisbarbaaro saas oo kale lasamey mala ogola ley mana yani saas ah, oo mayli sheegay wanuqila an lgazali anahu qaala imam lgazali mere laa yajuzu istiraaq samci maqal ini lahado mabinaaw calaa daarin liyasmaca sawt alawtaari a gurigu ini ka dhihay ini kala dhugunsoy leeb oo kale mabinaawa wala dukuul fiiha gurig la dhexgalo liru'yat lmacsiana mabinaaw ilaa hadii duhuur oonayaw lambinaanka roogoob kasaayo aalatulahw iyo sakaar sukraamyan ibiyo soobli dheegahayo saasay maahin oo marki may waajib aha munkarka marki lazuuriya galantilka zuuriya hadii adiiba nafta tida lararin goobsadaan ama hadii nafta oo munkarka zuuriya ertoob lararin goobsadaas waajib ah markaasay sunuwaay mana ahay markaasay sunuwaay aayad ilahay yani waa kay goolshe man walaa tulbu biaydikum ila tahluka ilahay may walay maksus waa bima fii izaalat lmunkar iya lakakasisa salafusaalax may hada jaren munkarka zuuliyowsha inban baha jaren maanan aabi weelan khadar khadarkas hakjiyaysada walba man aabi weelan oo may li sheegay kamaa xukiya ana zahidan kasara malaahi marwan bin lxakam lanko madaxaay amiirhaay marwan bin xakam dheeraay gurbaanyaalo meelyaalen oo kale iya lanko zaahid ee burbur yalali markaasaa marwan ma emray ini lankan kan ee lirido bayna yaday lusudi hibeehiyaalo meelkakoson oo kirin hortiyo lakrid wala gobol lanki meeliya lagili mawdaagi libeekiya lakabuy libee hortis ladiki amo lili manaa lankan see inji jibiye malaahida kurbaanyaalkan see inji jibiye markaasa salaadaasu gari lanki fa jaahu ma fi dalika almakan min alusud walba libee meelu roogeen lanki salaadikijaron koe libeeyaalki may gudgaleen lanki laleefayaan amanti amaan lafadaay waaba kula leefahay sun salaadiisas kuwedi mana ngaaba welaw mana marwan marki waa barisiya ma ereyleere ma facala bizahidina lanki kana zaahidkaay may faliyeer may lagasuubi ba fiiri ini liweyaalki aan lagabal la gabal gabalaysini kala fiiriya unduruu fiiriya hal akalathu lusud weer liweyaalki ini amen ini markaasa liweyaalki oo may leeray weer sidaay tilankiiba liyaabe marwaasu dhiibeed mana kolka dadki hor mang aaba waala jaran dhibkas hadilin jeysan munkarka zuuliyo jay mang aaba jaran mana ahe ahe yani reesaas a fain lam yastadic hadii adan awoodno kolkan galanti kuzuuli munkarka marki laleeye yani sida lanka oo awoodi le sida amirka oo kale oo kale yani wa kay yani amirka oo kale say oo kale lankiba awoodlaho shawka le iya galan kuzuuliya awood hadii galan awoodna salwele fain lam yastadic huwa shaksiga hadin awoodna galan kuzuuliya awood fabiikiyan falyugayir hidooriyoy hu munkarki bilisani lisani man mankaas lisaan shay kasooriyayo oo manaha may amrey munkarkan kutaba hay daari walfaylma e aakirilankisubi cadaabkasa jare leri cadaab alim ee jare leri sali waan hadalkana macalayanin hadalkana nuglaayo markiis sheega manaha hadalkana nuglaayo an bahay may wale rajulko ya eed kamrada dhamawshe sham anka badyalen markaasa may hadegdey may dheegey yani cumar bin khadaaba dheegi radialahu taala anhu an abtoga manaa xaakim tanzil kitaab min allahi lcaziz lcalim afir dami waqabil tawb shadid lcgaab aayaadkaas an abtogi lankisugahaylandari rajulki kamridi kutabi waana tawba sheen kalkun tartiiba lan baahanyi manaa si rifke ofka wal lanki sheega manaa yani saas oo kale wa mayli sheegay lanko fagihay ye shaksoga oo jiirtiseedi arag muskulku laadate jiirtiskafeedi awradis abi lutisa dhagdhagaaji calaa wajhi ixtigaar yani waa kay taas oo kalena ixtigaar daraadiya luton dhagdhagaaji wagaala lahu may ngaray huda dabool fakidaka yaa galiila diini yeeli ki diintis yaraato jirtano hobogtaan lanki kalkun fool ba an feedi fanazaca almisara min wasadihi waramahu misarkiy gabalki kufeedi binaanka kuturi mana wagaala lahu meray maa cudtu mang nagdaayo ajlisa dhow yani wa kay maahay ma cudtu ajlisu ilaa curyaanan ari mana xagaratan fika ya fakih wali yani hadii adag naga toob yani wa kay ma cudtu mang nagadaw ajlisu anoo fadheedaw ilaa curyaanan ari jisay feedi hadi ma yarti galila din mi yarne dharka dhomba binaankaas kudhiga magaada waan adiki xag ireeri fakiho markaasay shaksigi milaasreey si tartiib e layin e mangareya aki anta min dawi lmuruaati walaalkay ada dadka sharafka le waata axad onayo cudurka kasaw nafta wali awradan feedin mujar yani waa kay saas oo kale kalkun isku hobooga tartiiban lahadli macnaha bes tartiibtiibon lahadli kaogolaadi tookadun macnaha oo dhay maylra galiladiin lakubilaab jiidi taskadun hoob tartiib lansa salaaxay lanfayle taaj muruuda awrada la arag mafayle sadab leerin lahadli macnaha kalkun reesaaso maylan bahanya munkarka marki la zuuliyaw si tartiib ay nadaamay lan zuuli macnaha fain lam yastadic huwa shasig hadin awoodne yani o takyir afka zuuliyo shay awoodne afkin ku hadalo kor fa bigalbii fal yugayir dooriyah munkarki bigalbii galba kahadoo dhan lijeed mana wadalika alinkaaru fal yugayirhu mae fal fain lam yastadic adin awoodne bilisaani munkarka zuuliyo naftis zuuliyo shay awood may n awood ay naftis baan obsade oo hadalo munkarka zuuliya waldileef oo mantala kugooye maalshee la dhacay fidnilaka kiyeeb meel roogsada meelahs munkar kal duriye markaasa wele fa bigalbihi fal yunkir inkirhu munkar bigalbihi galbaku inkirasle biya yakrah ini kahadon karaala nagale oo go-aansad hadii awoodan helobti kazuri fadi olifces fa wadalika kaas alinkaaru bilqalbi eh galbag layla inkiro afla awoodo waayo galala awoodo galbag lay munkarkila kukaad alcafu limaani a rasuulka sala lahu ala salam imaanka kan kalacifsan wa yani alcafu liman maylan lijeede yani aqalo himaar limaani imaanka miraashay tankyarusa idifihil karahatu fakad lay kasugum karaha lay kasugumaayin yani karahana manaha mafsado munkar e zuuriyawsha makaasalaas kaasi lay reer meelo ajarka badan ajarki badanayo hooskinka yarw manaha kaasaan ajar yarw xadiiskan kan rawaamay wuriy xadiiska muslimun imaamu muslim ya wuri may faa'idoysadaane macruufka la faro munkarkana la reeb laakin bishardi dacwad ini haato almawcidat lxasana ini haato ndertin munkarka zuuliyawshay munkarka zuuliyawshay zuuliyaas dembe kala koronsadaawshay nderi dembe ki ada suubi lankan suubiya kokuwin ada suubiyaas mise munkarka inti zuuliya latadina dembe kala siiziyansadaas onweelna macnaha yani taasna kufaa'iidaysadaan may kala xadiidka kufaa'iidaysadaan macruuf la faro munkarna reeb khasaasiyatun waay min khawaasi nidaam lislaami islaamka walaka nidaamshayka toosa may bua ini munkarka nala reeba macruufka nala faro taasina tan xadidka faaidaysadaan wallahu aclam